alkitaabatu qoraal cani shayki sheekha wax laga qoro xaala darsi darsiga xaaladiisa iyo walmudaakarati xaaladda mudaakarada mudaakarada masaa'ilu ka sheekaynaa ama shiiq kale iyo asagaa ka sheekaynaa amase si caadiyahoon aan dersi ahayn uu mas'alo uga sheekayna markaasaad maqashaad qorayda marka waa kala duwan yihiin marka labadooda wa hiya kitaabadu takhtalifu waa iskhilaafee min shaykin sheekh ilaa aakhara mid kale ee fafham fahm horta marka koobaad qoraalka culummada wax laga qoro culummadu isku mid maahan mid waxaa jira marka uu darsiga akhrinayo aan wax badan laga qori karin waa ilqaynaa darsiga masaa'ilka marka qaab loo qori karo ma u sheegayo kaasoo kaleeto marka hadda alxamdulilaahi tasjiilkaanaa jiro waxbaa la duubtaa haddii uusan marka diidin waa in intaad duubato oo hadhow la fadhiisato aad qorato culummada gobolna marka uu sheegayo fawaa'idka oo kaleeto wuxuu samaynaa imlaa waa yeerina maalan haddii faa'iido kooban ay tahay oo la qori karo waa imlayna qaab loo qori karo u yeerinaa ilaa qofka uu si diqaa u qora karo uu u qoro karo marka labadaas way kala duwan yihiin marka waa inaad fahamtaa haddii marka eh, uusan imlayhayn oo uusan yeerinayn mas'aladii oo uu dul maro marjic hadduu sheego marjicaa la qortaa markaasaa marjica laga soo qortaa hadduusan marjicna sheegin uusanna yeerina uu iska dul maray dersigaa kugu sheegaya haddaad istiraahdo qore inaad dersigaaga un iska faa'iidaysataa kaaga roon ha lama qori karo markaas laakiin kulli waxaasoo dhan haddeer waxaa alxamdulilaahi ah aaladan wax lagu duubaayo ardagu haystaa shiiqii aan marka diidin inta ka duubato oo hadhow meel la fadhiisato si degan aad u qorato sidaas weeye taas markaa waa muhiim wahiya kitaabadu takhtalifu waa iskhilaafee min shaykhin sheekh ilaa aakhira mid kale fafhan fahm walihaada qoraalkana adabun edabaa u sugnaaday iyo wa shardun shardi edabna waa lagaa rabaa shardina waa lagaa rabaa ama aladabu edabta fa waxaa ku haboon laka adiga an tuclima inaad ogeysiido shaykhaka sheekaaga annaka adiga sataktubu inaad qoraydo ow katabta inaad qortay maakii samictaw aad ka maqashay mudaakaratan ay filmudaakara aad uga maqashay haddii aad wax ka qortay dii horta darsiga ay tahay shiiku wuxuu leeyahay dii uu jeedo ardadiioo qoranayda uuna aamuso oo uusan lahayn waxba hayga qorinina idan ma idan ma tahay waa idanuu yidhi hadduu awoodo inuu inkiro hadduu awoodo inuu ka joojiyo oo uusan kana joojayn waana u jeedaa inay qoranayaan waa idan waa idan markaasuu yidhi hadda anigaoo kaleeto waa iqraaru yidhi aniga waa layga qori karaa dersigaan aanini akhriya dersi ila kitaabkaan dersi ahaan u akhriyay maahan taaliif kitaabkaan ardadu u akhriyey canjaladii laga duuba ardadu qoreen kitaabkan hadda aan ka faa'idaysayno sharaxa ee uu ilqiyey wey kitaabkan maahan kitaab uu alifay dersigii uu ardadu u akhriyoo laga duubay aa kadib la qoray marka haddii uusan markaas asagu uu awoodo inuu ka manciyo uusan kana mancin waa idan marka ardadii waa ujeedaa inay wax qoraydaan hayga qorinina male oo culummada gabalaa jira aan ogola in wax laga qoro iyo in wax laga duubo midnaba marka laaim inaad u sheegto ood ogeysido dadka gabal waxaa jira inta telefoonka soo waco qofka oo codfaro uu ama ka duubaa tawed ha sheikh masaladaas ii sheeg waan duuba dhihina ma waxban kaa duuba bal qaar kaloo ka sii qaab daranaa jira sheikaas masalada saasuu ka qaba anaa intusa sheikh ka waran masalada waxaad ka qabtaa ah. marka waxaasoo dhan waa khiyaano wey ah, waana idab xumo haddaad ka duubaydo laasim waa inaad u sheeg oo tidhaahdo shiikh masaladaas inaan duubtaan rabaa ma duuba karaa duuba hadduu ku yidhah khalaas telefoonka uga duub hadduu ku yidhah ma duubi kartid waa inaadan ka duubin ah, marka koow edabta waa inaad ogeysiido inaad ka qora inaad ka qoraydo haddii darsi ay tahay u jeedana isagaaba ka reebi laha haduusan ogolayn laakiin taleefoonnada iyo kuwa ugu khatarsan weliba kuwaas waxaa kaleeto muhimka mudaakarada xaalatu mudaakara hadaad wax ka qoraydo masaa'ilu ka sheekayna markaasaad ila qalinska haysataad hoos ka qore taas waa u sheegtaa taas waa kasii khatarsan waa telefoonkiiy ku dhowdahayba waa inaad sheegtaa inaad qoraydo sababtoo ah darsiga la soo diyaariyey iyo isma laha iyo taleefoon ama mudaakaro Ah, masalada dersiga waa masale lagu talagalay in la ilqeeyo ama la imleeyo oo shiiqu soo diyaariyu ku talagalay marka boqolkii ma badna waxa weeyaan nisbo badan ma diidaydo culummada in laga qoro maxaa waaba ku soo talagalay waa cilmi uu ku talagalay in laga naqliyo laakiin telefoonnada iyo xaalatu mudaakara saas waa ka duwayn marka haddii uu markaas ku ogolaado markaas aad ka qorati wama shardu shardiga fatushiiru waa ishaara ilaa anaka adiga katabtahu inaad cilmigan qortay min samaaci shiika maqalkiisa min dersi aad ka maqasho shardigana waxa ah markaad qorto waxa aad meesha ku qoraydo inaad dersiga shiika inaad ka maqasho inaad calaamada ku garato meesha ku qoro ah, katabtuhu min samaacihi min samaaci shiikhi waa inaad meesha ku qorto hadhow haddaad wax kale kutub ka soo naqlido oo meeshan ku qorto shiiqana aad wax ka qorto wixii berri ma kala oqoonaydi ah, qofkii kaleo kitaabka qaatana ka faa'idaysama ma kala taqaanid waxaad aduu kitaab ka soo naqliday iyo wixii aad shiiqa ka maqashay hadha waxaa dhici karta inaad shiiqa u nisbaydo waxaan shaqo uusan ku lahayn ood adugu soo naqlisatay ood meelo kale ka keensatay marka wixii asaga aad ka qorto waa calaamada calaamadaad ku taqaano maalan istilaaxaad leedahay meeshii samictu min darsihi ow kada waxbaad ku qorto bis waa la yaqaan waa la fahmaa marka marka waa inaad ishaarto inaad ka qortay isaga alaslu الثaanي واlcishruun aلtalaqi can اlmubtadic in qof bidcolaa darsi laga qaato ixdar ka digtoonow abaljahli jahliga kan u saaxiibkaa ka digtoonow abaa jahlin waa saaxiba jahli kii dhintayoo gaalkii abujahla maaha waa bidcoolaha qof kastoo bidcoolaa weeye wax uu abaajahli ku tilmaama abaajahlina waa saaxib اljahli ixdar ka digtoonow abaljahli saaxib aljahli qofka jahliga u saaxiibka ah ka digtoonow almubtadica acni waxaan u jeedaa almubtadica markaan ku leeyahay abaajahal waxaan u jeedaa qofka bidcoolaha oo diinkii iyo dariiqii nabiga ka jaahilka alladii mubtadica masahu uu taabtay zayqu lcaqiidati caqiidada leexashadeeda caqiidadiisiyaa leexdeen waa khaariji waa murji waa qubuuri waa raafidi waxa weeyaan waa nuucun ahlubidicii ka mid ah ka digtoonow alladii mubtadica masahu uu taabtay zayqu lcaqiidati caqiidada leexashadeedii oo waqashiyatu ay dabooshay suxubul khuraafati khuraafada daruuraheedii waa jamcu saxaab daruurihii khuraafadaa dabooshay khuraafa hadalka aan salka lahaynaa la Ah, maanaa nin magaciis khuraafa asalku oo nin a jinniyaa qafaashay jinniyaa qafaashay marka muddo dheer ayuu ku maqnaa marka kadib ay soo daayeen markaasuu sheekay jiri wixii oo uu ku soo arkay oo dee sanawaadkaas ay haysteen uu arkayu hadba ka sheekayna marka waa wax la yaab leh moogta markaas waxaa la dhihi jiray xadiiu khuraafa la dhihi jiray Ah, khuraafo sheekadiisii waa khuraafo waa isagii kadib hadda khuraafadii hadalkii oo aan xaqiiqalayn macnaha xaqiiqa mogtahay wax la ogaa karo waxaas maaha wax oo la yaab lahood oo dadka uun cilmigooda iyo caqligooda ka baxsan u marka wixii haddeer aan sal iyo reer lahayn oo aan jiritaan ruma lahayna ah, kadib khuraafo layska yidhaahdo ah, laakiin asalku xadiiu khuraaf waa magaciis oo khuraaf waa magaciis xadiidkuna waa sheekadii uu jinka ka sheegayay marka waa wax oo qariib ah hadda laakiin waxaa loola jeedaa khuraafada waxyaalaha oo aan salka diinta ku lahayn maxaa lagu yaqaan yuxakimu wuxuu xaakim ka dhigaa mubtadicu alhawa hawada wa yusamiihi wuxuu ku magacaaba alcaql wayacdilu waa ka leexana can inasi naskana waa ka leexana caqliga ah, hawadiisii inta caqli ka dhigo uu xaakim ka dhiga caqligaas wuxuu tuso a laga dhigana ayagaa lagu tacsiilina nusuusta sharcigaana imaa inta la awilo lagu leexiyo oo la waafajiyo la waa inay caqliga soo waafaqdo wa in la beeniyo labadaasaa laga dhiga yuxakimulhaw hawadiisii yuxaakim ka dhigaa wa yusamiihi wuxuu ku magacaabaa alcaqla wayacdilu waa ka leexana can inasi naska wahalilcaqlu caqligu miyuu yahay ilaa fi nasi naska mid ku sugan maahan in caqli kalaa jiro fiican oo qaacidayda ka dhigteen masdaru talaqi caqiide marka la joogo waa alcaqlu bal waxay aad u inkireen dadka yidhaahdaa caqiidada waxaa laga qaadana alkitaab wasunna wa awalu ah, haaulaai alla shaacira kuwa ugu horeeya kuwas waa shaacirada ah, macnaha waxaan ula jeedaa ayagaa koow ka ahan ula jeedaa ee waa looga sii daranyo haddee muctasila waa ka sii durugsanta waa ka sii fogta ayaga soma jeedi kutubtooda caqiidada ashaacira waxay ku taqriiriyeen caqiidada waxaa laga qaadana caqliga ah, sunusiga waa kan ku bilowda falxukmu lcaqliyu ku bilowda asaga dham xukunka baajuri markuu harxa sharxiisa wuxuu yidhaahdaa labadii xukunoo kale muxuu u sheegi waaye alxukmu asharciyu waalxukmu alcaadiyu ilaa axkaamta saddexdaas markaasuu yidhi looma baahna halkan halkan waxaa loo baahan yahay xukunka caqliga duunahuma labadaas ka soke labadaas looma baahno oo ah xukun sharci ah iyo xukun caadi ah midna looma baahno caqiidaa la jooga caqliga loo baahanya bal aaday u inkireen oo ugu tiqtiqsadeen waxa weyn dadka yidhahda kitaab iyo sunna kaliyaha caqiidada laga qaadana caqlina laga qaadan maa inkiraad adagay ku inkireen ay ah, ku tilmaameen inay yihiin dad sufahaaho aad u baadiyaysan sababta waxay idhahdeen horta naska aayadda iyo xadiidku goormay xujo noqdeen waa markii nebi muxamed sal اllahu calayh wasalam nabinimadiisa la qiray aawarku sheega oo ah allah yidhi iyo waa waxyi markaasaa la aqbalay caqligaana lagu ogaaday leeya nabigu inuu run sheegayo allah jiritaankiisa xaa lagu ogaada caqliga lagu ogaaday markii alla la ogaado caqli lagu ogaaday aawarkiisa iyo waxyiga iyo rasuulku soo diray la aqbal marka waxay leeyiin caqliga asal ah oo ka asalsan alkitaab wasunna isagaa ka asalsan marka waana arrin baaila qaacida marka waxay ka dhigeen idaa tacaarada alcaqlu wanaqlu qudima alcaqlu markay iska hor yimaadaan caqliga iyo naqliga naqligu waa alkitaab sunna waxaa la hormarinaa oo la qadimaa caqliga masaladaasuna sax maahan saasuna sax maahan laba dhinacba sax kama ahan marka koobaad culummada ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdaan naqliga saxiixa ah iyo caqliga sariixa ah maba istacaarudaanba maba istacaarudaan ah, caqliga ee labay midta markay istacaarudayaan caqliga la sheegayo aan caqli sariix ahayn oo caqli inxiraafay oo waxa weeyaan fikradiisii la bedelay wey ee caqli maaha sariixa ama naqliga waxa lagu sheegayaa naqli ahaynba waa xadiis daciifa maalan ah, ama mawduuca soo ma jeedid laakiin naqli saxiixa oo ilaahay xaggiisa ka yimid oo aayad iyo xadiis ah iyo caqliga sariixa ah maba iskhilaafaan kitaab dhamuu ka alifay oo la yidhaahdo dar-u tacaarud alcaqli wanaqli kitaab aad u faa'iido badan ah ama la yidhahdo muwaafaqatu saxiixi اlmanquuli lisariixi اlmacquul labadaas magacu mid muwaafaqatu صaxiixi اlmanquuli lisariixi اlmacquul waa kitaabka uu ka yidhi ibn اlqayim nuuniyadiisa waqra kitaaba alcaqli wالnaqli اladii maa fi lwujuudi lahu nadiiru ثaani aqri kitaabka la yidhahdo alcaql wالnaql kitaabkaas aqri kitaabkaas alladii maa fi lwujuudi waa kitaab aan koonka laga helayn kitaab la mid ah macnaha oo mawduuca uu ka hadlaya ka hadlaya laga hadlaya kitaab laga alifay caqliga iyo naqliga mawduucaas kitaabkaas kitaab lamida ma jiro mana arkaydi hmm, saasuu yii marka kitaabkaas ari kitaabkaas akri marka qaacidadu marka saxiixa waxay tahay naqliga saxiixa iyo caqliga sariixa isma khilaafaan laakiin fardan wa taqdiiran haddii ay iskhilaafaan idaa tacaarada alcaqlu wanaqlu qudima anaqlu naqligaa la hormarina maxaa yeelay naqliga mar hadduu saxiix yahay ma dhici karto inuu khadao ma dhici karto dee nabigu uu yidhi nabigu waa macsuum dee alla yidhi kalaamka alle ma khadao marka laakiin caqligu macsuum maaha caqligu waa khada'i kara marka see kalaamulmacsuum sida hadalkii nabiga oo kale ama kalaamullah iyo qof oo khada'i kara caqligiis see caqliga loo hormarina sax maa yuxakimu lhawa hawadiiu xaakim ka dhigaa wa yusamiihi wuxuu ku magacaabaa alcaql caqli ayuu ku magacaabaa wayacdilu waa ka leexanaa can inasi nasa naska waa ka leexanaa wahalilcaqlu caqligu miyuu ku sugan yahay ilaa fi nasi maahane wayastamsiku waa qabsanayaa biaciifi xadiiska daciifkaahuu qabsanaa amase qowlka oo daciifka ah xadiidka daciifkaa ah. ama qowlka daciifka masaailka oo daliilkeedu qawi yahay maslna waa masl daciifa soo maaha maslada daciifkaah ku dhega xadiika xadiiska daciifkaah ku dhega wayabcudu waa ka fogaana can axiixi xadiiskii axiixa waa ka fogaana qowlka axiixana waa ka fogaana masaailka midka qawiga waa ka fogaana xadiiska midka axiixa waa ka fogaana wa yuqaalu lahum aydan waxaa la yidhaahdaa ahlu shubahaatna waa la yidha ahlbidac wa ahlulahwaana waa la yidhahda marka ahlulbidac ahlushubahaat ahlulahwaa kulli waa la yidhahdaa waa la yidhaahdaa walidaa sidaas daraaddeed kaana ibnulmubaarak wuxuu ahaa raximahullah yusami mid ku magacaaba almubtadicata alasaakira wuxuu dhihi jira kuwii yaryaraa ah, alasaaira kuwii yaryaraa uu dhihi jira kuwii yaryaraa uu dhihi jira marka waa yar yihiin si kasta ayagoo isku waaweyneeyeen laakiin mar hadday mubtadica yihiin waa yaryar yihiin mana ahan in wax laga qaato ma ahan in wax laga qaato waqaala dahabi wuxu uhi raximahullah idaa ra'ayta haddaad aragto almutakalima midka ahlukalaamkaaho saaxiibulkalaamkaaho cilmulkalaamka midka ku hadla wey mutakalimka mutakalimku waa midka cilmulkalaamka ka hadla idaa ra'ayta haddaad aragto almutakalima midka cilmulkalaamka sheegaya mutakalimka almubtadica bidcoolaha ah yaquulu xaaluu leeyahay dacnaa nagala tag min alkitaabi kitaabka iyo walaxaadiii xaadiista wahaati la kaalay alcaqla caqliga noogu kaadi horta aayadda xadiidkee caqliga aan isla aadin haddaa aragto mubtadec mutakalim oo saas leh faclan ogow annahu abujahli inuu abujahli yahy waa inaad ogaat abujahli way waxa kula hadlaya waa inaad ogaata macnaha dariiqiisii ku socda dariiqiisii dariiqii abujahlu ku wada abujahl soo ma diidanayn kitaabkii sunnada ee kanuna hadda waddo kaluun ku yimid maahane waddo kaluu asna ku yimid asna waa diidanya soo maa waidaa ra'ayta haddaad aragto asaalika suufiga suufiga atawxiidiya ee tawxiidka loo nisbeeyey mubtadico oo aad u baadiyowdaa tawxiid isku nisbay jireen ah, tawxiiday isku nisbaynaya ya asaalik ah ii qoran aniga asaalika de asaalika way suufigu ah, saalig waa caabid mid cibaadaysaayo waidaa ra'ayta haddaad aragto asaalika suufiga atawxiidiya ee tawxiidka loo nisbeeyey tawxiida loo nisbeeyey macnaha qaar mubtadicada ka mid ah aa ah, waxay isku magacaabi jireen tawxiid waxaaba ka mid ahaa abuxayaan atawxiid kaasaaba ka mid ahaa abuxayaan atawxiidi oo ra'iisu mutasawifa fii waqtigii ahaa ra'iiska mutasawifada waqtigiisi ayuu ahaa sida subkiba sheegayo abuxayaan atawxiidi waa ninka ninkaasuu see ahaa dahabi markuu u tarjamaynaya siyar aclaam nubalaga balfiiriya abu xayaan atawxiidi wuxuu yidhi magaciisa waxa lahaa cali ibnu muxamed ibnu alcabaas addaalu lmulxid waa ninkii baadiyo oo laadiinig ahaa mulxid waxa la ha qofkaan wax diina lahayn ah. maahan waa gaalaysin wey hadalkaas ogow ah, hadal dhow maaha addaalu almulxid ah. waana sida subki sheegaya ra'iisun waxa weeyaan mutasawifah waqtigiisa hadalkaas siyar aclaam nubala uu ku leeyy ka fiiri markuu u tarjamaynayo abuxayaan atawxiidi magacaas miisaanlictidaalkana waa uga hadlay wuxuu yidhi abuxayaan atawxiidi cali bni muxamed ibn اlcabaas naziiru nawaaxi faris faris hereeraheeda meelahaasu degi jiray saaxibu zandaqatin wanxilaalin uy ah, zindiiq waa laadiini Ah, ah. qofka laadiiniga wey inxilaalkana waa qofka ibaaxiga oo ka furtay diinka wax walba xaaraama xalaashanaya ah, qofkaasu ahaa nuucaasu ahaayuu leeyahy marka tawxiiddigu waa nuucaas marka tawxiid oo rumaha moodin magacaas iskala bixen wa idaa ra'ayta haddaad aragto asaalika suufiga altawxiidiya ee tawxiidka loo nisbeeyey yaquulu xaaluu leeyahay dacnaa nagala tag min anaqli wاlcaqli ayagoo caqlina ma ogolo caqli xataa ma ogolo suufiyadu ayagu oo marka aysan cilmu kalaamkan gelina mutasawifada gaarka ay yihiin caqli lama tus iyo nas midna baab kaley leeyihin ayagu baab kaley leeyihin baabkaas oo baxarbaxuurka ahay leeyihin ayagu dacnaa nagala tag min anaqli naqli wاlcaqli caqligana nagala tag labadaba naga wad wahaati la kale adawqa dhadhanka iyo walwajda jidbada qof waxaa la jidboonaya oo qalbigiisu nuurayo sidaabaa lagu yidhi oo soomaaliya haddeer dadka ku gura raafidada oo ciraaq iyo meelahaas u gura aalyaa dadkan halkaad ugu guraysaa shiicada ilaahay ka cabsata markaasuu wuxuu yidhi anugu uma geeyu shiicada dadkan anugu qabriga sheekh cabdulqaadiraan geeyaa ciraaq markaan dadka u qaadaayo ciraaq qabriga sheeqaan geeya sheekh cabdulqaadir laakiin wuu yidhi raafidada aad ka cadaabaydaanaan babele ku ogeynoo wuxuu yidhi waadnaan araga waa laydinkaga sheekeey wuxuu yidhi haddaad najaf iyo karbala tagtaan dad inta qulubtu bislaatay markay qabuuraha yimaadaan iska booyaya oo bururaya oo ilintu ka socoto saas qabriga u dawaaf wuxuu yidhi dad noolaaday qulubtu nooshaan soo arkay waa laydinkaga sheekeeyey idinku balaayaad u haysataan saas wuxuu yidhi qabuuraha u taagan iska booyayaanoo wuxuu yidhi iska bururayaanoo wuxuu yidhi nuurka iyo qalbigooda iyo jidbada iyo waxa meesha ka jira dad aragtaan idinka yaaci lahaaba meeshaas waxa yaalla marka jidbadaas u kaalay hadduu markuu yidhaahdo nagala tag naqliga iyo caqliga ukeen la kaalay adowqa dhadhanka iyo walwajda jidbada faclam ogow annahu ibliis waxaa kula hadlaa waa ibliis ibliiskaasoo qad dahara ku soo muuqday bisuurati bashar wuxuu leeyahay ha u qaadan qof caadiya labuu midya ibliisku moogta marmaruu qof caadiya iska dhiga Ah, ibliis oo suurad banu aadan isku yeelay wey ah, adigana hebelaad malaynayda inuusan ahaynaba dhacdaba oo hebelba meesha joogin ah, ee ibliiskii runta ahaa oo suurad banu aadan isku yeelay inuu yahay ow amase qad xalla ibliisaa dhex degay fiihi suufigan ama qofkuu suufi waaye laakiin ibliisa ka gal ibliisa afkiisa ku hadla marka marka haddaad labadaas mid uu yahay marka kuuma kala roona hadduu ibliiskiio soo daahiro yahay iyo hadduu yahay in ibliis carabkiisa ku hadlaa waa un lama belo labaad mid tahay fulay iyo geesi adigana in jabunta haddaad ka fulayowdo minhu min qitaalihi fahrub ka carar waa cagaha wax ka dayda yuusan diinta kaa siibin fahrub carar marka ibliisaad ishesheen haddaad fulay tahay diintaada kala carar wa ilaa haddaadan fulay ahayn fasrachu lagad waa dhulka dhigtaa wabrug ku fariiso calaa satri xabadkiisa halkaas xabadka ah ama qalbiga korkiisa uga fariiso waqra ku aqri calayh korkiisa aayat alkursiy ilaa aayad kursi waa ka cararaa shaydaanku aayad kursi ku aqri wakhnuqhu ceeji marka halkaas qabo cunaha halkaasun guriga inta qabato waa inaad ceejidaa sheekh maxamed saalax uaymiin markuu sharxaa wuxuu leeya waxaad ka muuqata hadalka dahabi ficlan maahan war u sheeg iyo aayad ku akriyo ee ficlan arrin oo xisiya in loo ceejiyo weya laakiin hadda inuu dhintaad ad haddaad ceejido ega adag marka waxayna tahay qaacidadu ahlu sunna waljamaaca waxay qaacido u ah shacabku ciqaab oo tacsiiriya ma fuliyo adiga shacab haddaad tahay xaq uma lihi tacsiir oo ficliya inaad fulido marka daad adigu ogtahay maamulkii muslimiinta aad haydo oo wilaaye iyo mas ilaahay kuu dhiibay hadda waajibay kugu tahay tacsiirta sharciga inaad fulido iyo xuduudda laakiin markaad tahay sidaanoo kale qof iska shacab ah haddaad suufigaad aragta tiraa waceejinaha hadda dhib weyna ka imaana xaqna uma waa xaqiiqada waa saas xaq uma lihid waana dagaalba kama baxayd dagaalna kama baxayd adigana waa lagu ceejinaa markaas inta lagu qabto marka waxaa tahay inaad afka uun diinka uga sheegto haddaad nin oo raga tahay oo diinka ilaahayna yaqaan geesina haddaad fulaytaana cagaha wax ka day ka carab laakiin ficlan gacantaada ha la aadin waana sidaas sida sawaabka marka ma ahan inaad gacantaada la aadid gacanta haddaad la aaddo waxa weeyaan isna gacanta kula soo aada dhibaa dhaca inaad hadda adka adkaahaydo mar walba lama oga dadku sida loo kala caqiido fiican ya mogta looma kala xoog badno waxa dhacda isagoo caqiidadu soosin inuu kaa xoog roonyahy mideeda kale sharcanna maba ahanba tacsiir oo ficliya inuu qof shacaba fuliyo qofna isagu gacanta kama ciqaabi karo qofka ahlu sunnaha saasay qabaan ahlu sunna waljamaaca ahlubidaca waxay qabaan qof shaksi inta iska tago dadka ciqaabo ahlu sunnaha waxawan dariiqoodu shaksi qof uu wax ma ciqaabo ciqaabaha iyo tacsiirta iyo xuduudda waxaa iskale imaamka imaamka iskale marka kollayba un waa mubaalaqan isleeyahay hadalka dahabi xaafidku amase inuusan ula jeedina dhacda xisi ee ula jeedo uun xujada ku og saas inuu ula jeedaa dhici karto marka calaa kulli xaal ka carab diin haka dhegaysan ha ka dhegaysan xataa naxwe ha ka akhrisanuu leeyay sheekh maxamed saali cuthaymiin xataa haddaad aragto xabad aad naxwada u yaqaan oo suufi ah waxa weyan xabad ha ka dhegaysan ka carab ka carab naxwana ha ka dhegaysan wax kalena ha ka dhegaysan sababtuna waxa ay tahay haddaad wax ka dhegaysato laba musiibaa meeshaas ka dhacayda musiibada koowaad asagay ku dhaceen oo guruurkaa ku dhacaya inuu kadsoomo oo uu isku arko qof weyn oo culummoah oo cilmigiisa loo baahan yahay tan labaadna adiga darar kuugu sugan tan labaadna adiga darar kuugu sugan oo adiga inuu ku ta'fiiryaa dhacdo qofka macalinkaaga inuusan wax taiira kugu yeelan uma badno si kastoo tira waa iska ilaalina anugu diin kale ka baranmaye naxwadaasaan ka qaadanaa marka dambe adoonsown qofkaanu wuxuu ka soo dhergey madhabkaas bidcada uu ka dhergey qofkaanu darsi kasta hadduu naxwo dhiga hadduu sarfi dhiga hadduu balaaqa dhiga waa ku qasbay inuu ku sharo maxayna waaba ku tarbiyaysan yihi xataa hadduusan daaci ahayn oo xataa mubtadicada way kala daran yihin midka daaciga ku ah madhabkiisa iyo midka kale shaqa iskumala laakiin xataa midkaan daa'iga ku ahayn tacliimtiisaa ku dhisan marka ma dhici karto tacliimtiisu inay ka marnaato bid wax dhici kara ma marka waa kuu dhexgelay asagoo isagu de isla dersigan caadiga akri ayay ku dhexgeli hadalladiisa iyo sharxiisay soo dhexgeli adiga markaa adoon dareensanayn ayay wax kaa geli doonaan saas darteed waa kan shaacirku yidhi wahal yurja liaطfaalin kamaalun ida artadacuu hudiya naaqisaat Ah, caruurta miyaa loo rajaynaya caqli kamil ah hadday nuugaan dumarka aan caqliga lahayn naasahooda waxa weyaan caruurku hooyo sawiru hadday nuujido caqli badan ma yeelana hooyo caqli daran ha iska nuujin caruurtaada ah, caruurka hadday nuujido hooyo caqligeedu dhiman yahay caqligiisu waa dhimanaana ah, laga sugin ma caqli kaamil ha ka sugin waa inaad ka ilaashata caruurtaada kaa nuujin hooyo caqliga xoogaa ka dhiman yahay haddaad aragto caruur iyo kaa marka sidaas marka ardaguna macallinkii cilmigii ka nuuga marka haddii aad mubtadi mubtadicag fadhiisato ood ka soo nuugto soo dharagto ma waxa lagaa sugayaa adoo imaam sunniyo ah oo aan baraxgelin miyaa lagu sugaya maya wa hadalka halkaasaa loola jeeda marka markaasuu yidhi shaacirku whal yurja liatfaalin kamaalun ida irtadacuu hudiya naaqisaati maya Ah, miyaa caruurta loo sugaya kanaal mar hadday jaqaan oo ay nuugaan waxa weeyaan gabdhaha caqligoodu dhiman yahay naasooda maya wey ma laga sugaayo marka waa inaad ka cararto waa inaad ka cararto waa inaadan dhegaysan ah, waa inaadan dhegaysan waa arrin khatar ah bidcadu waa arrin aad u khatara ah. imaamu shaafici waxaa laga soo naqliyaa sida ku sugan aadaabu shaafici libni abi xaatim safxada boqol afartan iyo saddex wuxuu yidhaahdaa لأn yلقى اللaha عaزa وaجل almarء بكuلi dنب ma khلa شhirka bالlahi تaعaaلى khayr lahu min an yلقaahu bشhayءi min الأhwاء qofka inuu ilaahay kula kulmo oo uu dhinto dembi dhammaantiis gaalnimo maahane waxay uga qayr badan tahay inuu bidco ilaahay kula kulmo dhammaan inta dunuubahoo kale bidcadaa ka shar gaalnimo hadda iyadu shar uma dhimana qof gaaloobay laakiin gaalnimo intaan ahayn oo dembi ah isagoo ku raran qofku inuu ilaahay la kulmo iyo isagoo bidca ku raran inuu la kulmo waxaa shar badan isagoo bidca wata inuu ilaahay la kulmo ah, dhammaan marka laba lafdiyaa lagu soo kala raraa hadalkaas lian yalqa allaha almar'u bikulli dembin maa khala shirka billaahi tacaala khayrun lahu min an yalqahu bishayin min alahwaa riwaayadaha gabalna bishayin min alkalaam cilmulkalaamku si gaar marka u toogana bidcada cilmulkalaamku marka qofku aad iskaga ilaaliyo sufyaanu fawrina wuxuu dhihi jiray albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya bidcada ibliisku waa ka jeceliya macaasida zinada tuugada qamrada iyo bidcada bidcaduu jeceli qofka inuu bidca ku rido iyo inuu dembi kale ku rido wuxuu jecel yahay inuu bidc ku rido ibliisku taasuu jecel yahay maxaa yeelay wuxuu yidhi wlbidcatu laa yutaabu wuxuu yidhi wlmacsiyatu yutaabu minhaa wlbidcatu laa yutaabu minha macaasida waa laga toobad keenaa sida qaalibka macnaha maxaa yeelay qofku markuu macaasida samayna waa ka naxsan yahay qof muslima hadduu yahay xataa marka hore hadduu ku dadaalo raadiyo marka uu sameeyo murugo iyo walbahaara qalbiga ka taabana haddii lagala hadlana ilahay hay hanuunu leey waa badiyisana laakiin macaasida qofku marka uu waxaan rabaa bidcada markuu samaynaa waa ku faraxsan yahay waana ishabaara ilaah ugu sug u leey bidcadiiyu ku ducaysana macnaha maxaa yeele wuxuu u arkaa inuu ilaahay u dhowaaday isagee ishabaara ma markaasuu le ilahay hanugu dilo waxaan ku suganna hmm. marka way ka qatarsantaha saasuu marka sufyaan thawri u dhihi jiray almacsiyat albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya wاlmacsiyatu yutaabu minha wاlbidcatu laa yutaabu minha macnaha laa yutaabu minha wuxuu la jeedaa waa sida haalibka sida haalibka dad badanoo bidca ka toobad keena waa la ah laakiin sida haalibka bidcada waa lagama toobad keeno waana xadiikaas xadiiskii macnihiisii uu nabigu yidhi salى اllahu عalيه wasalam in allaha xajaba tawbata can kuli saaxibi bidca can kulli saaxibi bidcatin xataa yadacaha qof kastoo bidcoola ilaahay toobadda waa ka xijaabay ilaa uu bidcada marka waa arrin khatar ah, macnaha la waafaji maayo toobadda saas weeye laalakaa'i ayaa sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaaca ku sheegay hadalka sufyaan thawri aqamka marka qofku waa inuu aad iskaga ilaaliyo ahlulbidaca <clears throat> wa qaala wuxuu yidhi imaamu dahabi raximahullah ayda wa qaala imaamu dahabi wuxu uhi ayda noqosha raximahullah wa qara'tu waxaan akhriyey bikhadi shayqi lmuwafaq ashayq muwafaquddiin ibnu qudaama oo muqniga iyo iskala weeye sheekaas qoraal uu qorayaan akhriyey qaala wuxuu idhi samicnaa waa dhegaysanay darsow casharkiisa ey ibna abi casruun shiiqii la dhihi jiray ibna abi casruun darsigiisaan dhegaysanay wanqaacnaa kadibna dersigaan ka harnay dersigiyaan ka harnay dersi kaharintuna wax caadiya ma ahaynoo lama oqoonin qof inta dersi dhigaysa haddana ka hara wax la yaqaano ma ahayn qofka dersiga qof ka bilowdaa waa dhammaysan jiray saan soo aragnay marka aywa wuxuu yidhi samicnaa waa dhegaysanay dersow casharkiisa ey ibna abi casruun maca aki walaalkay iyadoo ila jiro abi cumar walaalkay abi cumar iyo aniga isla dhegaysanay wanqaacna waa ka goonno dersigii waa ka harnay fa samictu waxaan maqlay aqii walaalkay abi cumar yaquulu xaaluu leeyahay dakaltu waa u soo galay calayhi calaa ibni abi casruun shiiqii aan dersigiisa ka harnay aan haddana u tegay bacdu markaas kadib aan u soo galay fa qaala wuxuu uhi liman qaactum canii maxaad iiga harteen oo dersigii aan inin afaayay iiga harteen oo uga go'deen qultu waxaan idin yidhi ina naasan dad yaquuluuna waxay leeyihin inaka ashcariyun ashcari inaad taa dadka gabal kugu sheegaayo marka bidcadaasaan ka cararayna bidcat alashcariya bidcat اlashaacira balaayadaasaa lagugu tilmaamaan kaa cararayna saasaan darse ma ahan mujaamalo iyo nifaaq qof daalib cilmigaan ku hadla dhib male sheekh xaggay xoogaa yar hawl iga gashaye anugu waa iska feecna waxaas mujaamala munaafiqaynaa la yidhaha si saraaxahay u hadlahay ili ardada annaga waxayna annaga darsigii dhegaysaynana yidhi ninkuu ashcari adaad fadhida meeshiiaan ka cararn oon la baxsan caqiidadayadii saasuu yidhi fiiri qultu waxaan idhi yuu fiiri marka ina naasan dad yaquuluuna waxay leeyihiin inaka adiga ashcariyuata faqaala wuxuu yidhi ibn abi casruun wallaahi ilaahan ku dhaartay ma ana ashcariyo wallaahi anan ashcari ahayn been allayga sheega wallaah aanan ashcari ahayn haadaa kan macna xikaayo laakiin meeshaas muhiim waxaa ah inaan loo fahmin inay ahlu sunnuhu ahlu cudwaan yihiin oo qofku wuxuu beri ka yahay ay ku sheegaan maya taasuu beryay ka yihin ahlu sunnuhu waxa weeyaan uun darsigaana uun looga rabay nimankan kolley sida muuqata laakiin ahlu sunnaha waxay beri ka yihiin qof inay ku sheegaan wuxuusan ahayn dadka ugu cadaalad badanna way ahlu sunnuhu in qofka laga been sheego oo asagoon ashcari ahayn laydha waa ashcari oo asagoon khaariji ahayn laydha waa khawaarij oo asagoon murji ahayn laydha waa murji oo asagoon maftuun ahayn laydha waa maftuun oo qofkii wax uu beri ka yahay lagu sheego waa baqi waa iftiraa inamaa yaftari اlkadiba aladiina laa yuminuuna biaayat illah wulaika hum lkaadibuun iftiraagana waa dadkan aayaadka alla rumaysanan sifadood maahan sifa ahlu sunno aad ay uga fogyihin bal shaikhulislaam ibnu taymiya kitaabkan majmuuc اfataawa waa juska afariyo tobnaad juska afariyo tobnaad safxaduna waa afar boqol sideean iyo saddex afar boqol siddeean iyo saddex waa midkan weliba dabcaddan taalla martabadda weeye mudaalacada marka wuxuu ku sheegayaa baqyiga in qofka baqi lagu sameeyo oo isagoo beri wax uu ka yahay lagu tilmaamo amase xataa hadduu bidca ku jira intuu ku jira in la siyaadiyo waa waxa kala geeya ummadda muslimka ah, tafaruqa iyo firqada iyo sharta muslimiinta kala geeyo ilaahay qur-aanka ku celceliyey wama اkhtalafuu ila min bacdi ma jaam cilmu baqiyan baynahum baqiyiga la sheegaya midkaasba waa in qof ah, ahlu sunnaa baqyi lagu sameeyo oo lagu xadgudo amase qof ahlulbidaca intii bidcadiisu ahayd ka badan lagu tilmaamo hadda fiir waa ahlulbidac ahlulbidaca intay ku sifaysan yihin ka badan lagu tilmaamo waa baqi waana waxa ummadda kala geeyey wuxuu leeyahay haddaad u fiirsato dhammaan ummadda waxa kala geeyna waa intaasuu leey wuxuu yidhi halkaan fiiri wa anta waxay ka bilaabaan hadalku afar boqol siddeetan iyo labo afar boqol siddeetan iyo saddexna waa ku dhammaana weliba hadalku waa dheer yahay qofku waxaa fiican inuu horay ka soo bilaabo laakiin meel yar ayaan rabaa inaan akhriyo hadalka cajaa'ibta leh ka mid a ah. wuxuu yidhi wa anta idaa ta'amalta maa yaqacu min alikhtilaaf adiga markaad u fiirsato waxa dhacaya ee iskhilaaf ah bayna haadihi اlummati ummaddan dhexdeeda iskhilaafka ka dhaca culamaa'iha culimmadooda wa cubaadiha dadkooda cibaadaysta wa umaraa'iha madaxdooda wa ru'asaa'iha madaxdooda wajadta waxaad ogaa ogaanaydaa akarahu khilaafkaas inta ugu badan min haada darbi nuucaanu ka midi alladii nuuca huwa albaqyu gardaro ah, ah gardaro in dadka la gardaraysto bitawiilina lagu gardaraysana oo dadka gabal aayad ama xadiid ayay u fahmayaan si aan sax ahayn markaasay cidda khilaaftana kula colaytamayaan waa tawiiltaas aw bikayri tawiilin ama tawiilba ma ah ee waa iska gardaro gardaro cad kamaa baqat iljahmiyatu cala almustinna sida jahmiyadu u gardaraysatay ahlu sunnaha inta dalaal la yimaadeen ay dalaalkooda qofkii ku raaci diida la colaytamaan weliba ahlubidcoodan waa saas mm. bidcu la imaana haddaadan ku raacin waa kugu colayn fii mixnati sifaati wاlqur'aan imtixaankii qur-aanka iyo sifaadda ilaahay mixnat axmed wa kayri imtixaankii dhacay mixnati axmed waqayri imtixaankii imaam axmed waqtigiisii dhacay iyo qayrkiis wa kamaa baqati raafidatu cala almustima sidii raafidadu ay u gardaraysatay ahlu sunnada baailay la yimaadeen baailka haddaan lagu raacinna waa kuga al waaba ku dilaya waa ku dilaya markaasuu wuxuu yidhi maraad mutacadida marar badan siday raafidadu u gardaraysatay ahlu sunnada wakamaa baqati naasiba firqada naasibada leha say ugu gardarootay calaa caliyin wa ahli beyti cali bn abi taalib iyo ahlibeytkiisa sida ugu gardarooda wakamaa qad tabqa almushabbiha qolada mushabbihada oo ilaahay addoommada ku shabbahdaa siday ugu gardaroodaan cala almunasiha kuwa tashwiiha ilahay ka nastaa wa kamaa qad yabqaa sida ay u dhici karto inay gardaroodaan bacdulmustanna ahlu sunnaha gebolkood aabbaqii la imaana ima calaa bacdi ahlusunno kale weerara ahlusunno kale oo beri kaa bidcada uu leeyahay waa mubtade waa khaariji waa murji waa maftuun waa ahlusunno kale u weerara u fiirso wa imaa calaa nawcin min almubtadica ama nuuc ahlubidca ka mida qof oo nuuc bidcaha ku jirto uu wuxuu ku gardaraysaa biziyaada xoogaay ugu sii daraa u rubisaana intii ay ku sifaysnaayeen waa uga badina calaa maa amar la bi wixii alla amrayuu ka siyaadina soo ma jeedid wa huwa alsraafu waa xadgudub almadkuuru ilaahay ku sheegay fii qowlihi rabbana kfir lanaa dunuubana wa israfana fii amrina israafka aayaddaas lagu sheegay wey in qofka xataa hadduu bidca ku jiro lagu sii daro xooga ah. oo bidcadiisii laga badiyo saasuu ku wadaya bahalkaas fiiriy wuxuu kaloo ku yidhaahdaa hadalkaas hadal ka sii cajaa'ibsan araddu cala albakri amase talkiisu kitaab istiqaafa mar kalea insha allahu kaasna soo wada naqli doonaa ilaahay ii ogolaado wuxuu yidhaahdaa fiiriya ahlu sunna waljamaaca waa sidaan dhegaysta wuxuu yidhaha wa a'immatu sunnati waljamaaca imaamyaalka sunnada iyo jamaacada wa ahlulcilmi waaliimaan ahlulcilmiga iyo ahluliimaanka fiihim alcilmu waalcadlu waraxma saddexdaas sifaa lagu yaqaanaa fiiriya cilmi ay dariiqii nabiga yaqaaniin cadaalad oysan qofka wax yar oo baqiya ku samaynayn raxmad qofka ay kayrka la jecel yihiin aysan sharta la jeclayn ah, dad waxaa jira sida shaydaanka u shaqeeya maanta o dhan wuxuu raadinaa qofka khada uu leeyahy hadduu helo waa haadaas sida shaydaanka farxad waa helay waa helay waa helay isagoo gafay uu leeyay yaa ku farxa dadku inay gafaan shaydaankaa ku farxa fiiriya maahan ahlu sunnuhu saas ahlu sunnaha waa sifaadooda waa sidaan fiihim alcilmu wاlcadlu wاraxma fiiriya saddexdaas sifa isla leeyihi cilmi dariiqii nabiga yaqaanin cadaalad ma rubi saaraan naxariis fayaclamuuna alxaqa aladii yakuunuuna bihi muwaafiqiina lisunna waxay yaqaaniin xaqa ay sunnada ku waafaqsan yihiin saalimiina min albidca oo bidcada uga nabadgaleen wayacdiluuna calaa man kharaja minha waxay cadaalad u sameeyaan dadka sunnada ka baxay oo mubtadicada ka warrama dadka mubtadicada iska da ahlu sunno kuwaas xataa cadaaladay u sameeyaan walow alamuhu hadday rabaan ahlulbidcu ayaga ha dulmiyeen lakiin ayagu ma dulmiyaan insha allahu araddu cala albakriyi amase talkhiisu kitaab istiqaafa dabcada maktabat اlghurabaa alahariya juska labaad afar boqol iyo sagaashan bal ka fiiriya afar boqol iyo sagaashan insha allah mar kale ii suurto gasho aan soo xasuusto soo naqli doonaa mar aan soo wada naqlina hadalku intaas ka dheriy waana ka cajaa'ibsanyi waana hadal aan u baahanay maanta qof walbaaba naftiisa ugu baahan yahi ummadeennuna ay u baahan taha middaas dad nuucaan u tarbiyaysan aan nafteenna u baahantah inaan nuucaan noqono dad cilmi cadaalad naxariis ku sifaysan si adduunka iyo aakhiraba aan ilahay ciqaabkiisa uga badbaadno si aan qabriga ugu badbaadno si aan qiyaamaha ugu badbaadno ummadduna dad sifadaan lahay u baahanta dad cilmi ku sifaysan cadaalad ku sifaysan naxariisna ku sifaysan oo ka inqaadiya maanta halaagga mubtadicada iyo gaaladu ay ku hayaan ka badbaadiye dadkaas u baahanya laakiin qofka mar hadduu isagii jawr iyo dulmi ku sifaysan yahay naftiisiiu cadaab u shaqay soo maaha ee qof isagu gubanaya cid kale debime isagiiya ishalaagay ummaddana waa uga daraya waxaa soo baxaya dad quluubtu madoobaatay oo naxariistu ka dhammaatay oo cadaaladu ka dhammaatay oon cibaadadu u dhadhamaynin xanta saacadaha uu wadi kara iyo beenta iyo iftiraac waa ubrina laakiin cibaadada daqiiqada ma wadi karo waa ku daala soo ma jeed qulubta madoobaataa soo baxaya waxaa soo baxaya waxa weya khudbooyinka markuu akrinayo umuurta afka uu ka sii dayna asadu sunna laleeyahay aanin wuxuu iga sheegay shiiku aan waxaan u soo gala maalin dhaweed isagoo gabdho islaamiyadu ajnabiya dhex fadhiya markaasaa wuxuu markaan soo galaa gabdhihii sida bahalka u kala cararay wasiiru shiikha noo soo gelin waa yaabay gabdhihii waa xijaabtay waa soo galay markaan soo galaan inuu yidhi kanuba waa in <laughs> ajnabi idinka wadan waayo dad war mahaydeshe waa la yidhi ninkaa dadkiisu ka mid yahay adiga unbaa dadka ka takooranoo un xijaab la'aan aan gabdhaha ajnabiga u geline ninkaan raggi dadkiis isko jira tolkiisu dhexda ka socda haddee ninkaas masaajida markuu ka hadlaa yab waxaad is leedahay kanoo kale waa mid lasoo saarayba wax afkiisa ka baxa soo ma jeedi hadduu yidhi waxbaan ridina cajiib soo ma jeedi waxyaalaha taas maxay dhashay waxay dhashay ummadda nuucaasa oo qulubtoodu qallashay oo cibaadadii ka go'een oo is-ilaalintii iyo taqwadii ka go'een ma ummaday inqaadinaya kalla murugo waxyaalaha dhaca markaad gabalkood maqasho waxa weeye muruga qalbigu inaad waalataad ku siganay nin wuxuu maalimood iiga sheekeeye usbuucaanay ahayd usbuucaanay ahayd carruurtiisii oo qaar gaaloobay gaaloobeen macnaa waddamadaas gaalada dhexdooda wey markaasaan waxaan idhi maxaa culummada waddanka degan ugu sheegi weyde Ah, culmada wadanka degan maxaad ugu sheegi wey oo dhihi war unugaas waa gaalo inta hoos ula hadasho adoon waxba qaylin e, bal ku dadaalo hala doodeen unta raadiyaan cunuga hala doodeen nin weyn hala doodeen hala niqaasheen ina kuwaas wuxuu yidhi dhibkooda haddaan ka badbaadno dhibkooda dheef laga heli ma war haa dhacay wuxuu yidhi masaajidkaasa tobano meel fadhida tobanka kale jafayda wy ah, qof gaaloobay iyo qof faasiqooba midna murugo kuma hayo murugo waxaa ku hayda tobanka meeshaan fadhida tobankaas inay mid kala dhacaan ayagaas jafaayu masaajidkay toban toban u fadhiyaan darsigo dhanku socdo tobana meesha dambolaabka ku jirta oo darsigan bal inta dhegaysada hadday qof ka reebi karaan hadday laba ka reebi karaan soo ma jeedid intaasaan aan haynaa huu yidhi maahane culummo ka murugeyda qof inay naar ka badbaadiyaan ma haynu yidhi kuwaas kuwaas ilaahay noo keen waqtigan aan joognona lama joogaan hadde ka war mid walbana markaad aragto sayi waxaa is leedahay ahlu sunna ma waxa weeyaan ahlu xadiiskii ugu dambeey waayo muuqaalka laakiin muuqaalku wax matara haddii qalbigu madoobaado maya wa in tarbiyadu ay noqoto alcilmu wاlcadlu wاraxma waa inay talbiyadaad noqotaa markaas qofkii naftiisii u badbaadiyey markaas ummadda inqaadi karaa markaas وعن مالك imaam mالك waxa laga wariye raximah الlah qaala imaam maalig wuxuu yidhi laa yuukhadu alcilmu cilmiga laga qaadan maa can arbacatin afar laga qaadan maa safiihin qof safiiha safiihaasoo yuclinu muujinaya asafaha safiihnimada safiih oo safiihnimada muujinayo cilmi lagama qaato safaha waxa weeyaan waa diinxumada qofka mubaderka maalkiisa iyo ku cayaara oo aan diinka ilaalayn waa ah. wain kaana haba noqdo arwa naasi dadka ugu warin badan xadiiska Ah, dadka xadiiska ugu oqoonta badanba ha noqdo mar hadduusa isagii ku dhaqmaynoo faasiq yahay ma laga qaadanayo xadiis wain kaana haba ahaado arwa naas dadka kan ugu warin badan wa saaxibi bidcatin saaxibulbidcana laga qaadan maa saaxibulbidcahaasoo yadcu dadka ugu yeera ilaa hawaahu bidcadiisa marka wuxuu kala qaaday maalig mid daaci ku ah bidcadiis iyo kaan ku ahayn culmo badanaana saas jumhuurtu saas u kala qaadaan oo hadduusan daaci ku ahayn waa laga qaadan karaa yidhahda xadiiska laakiin hadduu daaci ku yahay maya saas u kala qaada waman qofna laga qaadan maa yakdibu been sheega fii xadiiinaasi dadka markuu la hadla dadka markuu la sheekayna qof been sheega kaasna laga qaadan maa xadii wain kuntu aanba ahaado laa attahimu inaanan ku tuhmayn filxadii inuu xadiiska nabiga been ka sheega yaananba ku tuhmin laakiin haddaad xaqiijido markuu dadka la sheekayna inuu been ku daraa diinna lagama qaadan karto maxaa aamin lagama ah aamin lagama ah ilaa been waa xaaraane wa saalixin qof saalixana xadiiska laga qaadama saalixaasu caabidin ilaahay caabuda fadilin fadli leh goorma idaa kaana hadduu yahay laa yaxfadu midaan xifdi karin maa yuxadiu bihi wax uu sheega aan itqaani karin hadda xuu ku tara salaaxiisu asagu anfacay adigu anficma wax oon sugnaynaad ka qaadane marka faaqidu shay laa yuxdii qofku wuxuusa isagu haysan kusii maa moogtaa saalix hadduu yahay saalixnimadu naftiisa anfica markaan laakiin adiga waxba kuu qof oo wax uu sheegayana sugi kara oo wax sugan kuu sheegaya ilaahayna ka baqayo labadii sifaa laisla rabay fa yaa ayuha daalib ardayow idaa kunta haddaad ku sugan tahay fii sacati waasic ahaanshaha iyo wal walikhtiyaari doorashada meeshaas wuxuu uga ixtiraasa isagaa soo wada wuxuu uga ixtiraasaa jaamacadaha iyo macaahida nidaamka waxbarashada oo nidaamiga la yidhaah taas waxaa dhici karta wuxuu leeyahay in aad warqadaada ka dhammaysato isagoo mubtadici jooga waa dhici karta le taas soo wada iskana ilaalido ooda waxna ka qaadan oda warqadaada saad uga jafjafsa lehed aad iskana ilaalido mubtadicaan warqadana ka soo qaata waa suurtagal isagoo mubtadic dhigaayo wa laakiin masaajidda yaad warqadaad ku taalla waxaad doorataa qofkii ilaahay kugu xidhi laha bis kaas wax ka qaada markaad masaajidda joogto kaas saasuu u kala qaadaa shiikhu waa kan kalena waa uu soo wadaa jaamacadaleyda fayaa ayuha daalibu ardagaanow idaa kunta haddaad ku sugantahay fi sacati waasicahaanshaha walikhtiyaari doorashada falaa ta'khud waxa ka qaadan can mubtadicin raafidiin mid raafidii waxa ka qaadan ow khaarijin mid khawaarijoo dhiigga muslimiinta xalaafsana waxa ka qaadan ow murji'in mid murji ah oo iimaankii dhammaan ku soo koobaya qowl iyo ictiqaad kaliya ama se qowl kaliya ama ictiqaad kaliya oo acmaashii ka saaraya iimaankii waxa ka qaadan ow qadarin mid qadarka beeni waxa ka qaadan ow qubuuriyin mid xabaalo caabud oo qabuuraha caabuda waxa ka qaadan wahaakadaa sidaas ku wad maahan hadda intaa kaliya ahlbidac waa tusaale intaanu intaana waa tusaale fa innaka adiga lan tabluqa gaari maydid mablaqa rijaali raggii meeshay gaareen raggii ragaha waxaa loola jeeda caimatu meeshii ay gaareen gaari maydid saxiixa alcaqdi caqiidadaadu xaalay saxiix yihiin fi diini diinta aad ka aaminsan tahay matiina alitisaali xidhiirkaagu xaaluu adag yahay bilaahi ilaahay aad ku xidhantoo la xidhiirto saxiixa nadari fiiradaadu xaalay ay saxiix tahay macnaha qaabka kitaabka iyo sunnada aad uga qaadayda xukunka istidlaalkaaga xaaluu saxiix yahay takfuu xaalad raacaydo al afara raadka si kale ku gaari maydid ilaa bihajri اlmubtadicati mubtadicada inaad ka haajirta maahane iyo wa bidacihim bidcooyinkooda si kale ha ka yaabe inaad meeshii a'immadu gaareen gaarto adoo caqiidadu caafimaad qabaan xiriirkaad ilahay ku xihanta uu fiican yahay qaabkaad kitaabkii sunnada xukunka uga qaadaydaana ay saxan tahay weliga gaari mayd ilaa bihajri اlmubtadica mubtadicada inaad ka haajirto iyo wa bidacihim kitaab gaaruhuna kaleem oo laydhaha hajru اlmubtadic hal kitaabu ka qoray shiu ah, taleefoonkana hal kitaabu ka qoray aadaab ulhaatifaa la yidhahda aadaab ulhaatifaa la yidhahdaa ah, isagana kutub badanoo naaficaho cajaa'ib badan u leeyahy shiikhu marka hajriga culummadu waxay yidhaahdeen mubtadica laga hijroonaa labo arrimood ayaa looga hijroonaya mid waa hajri oo tacsiiri ah midna waa hajri wiqaa'i ah hajriga tacsiiriga waxaa loola jeedaa qofkan waa la go'doomina sida qofka cudurada faafa qaba loo karaantiilo waxaana ujeedadu tahay si uusan dadka u fidnayn midna waa hajri wiqaa'i ah waa midka adigu lagu leey waxa ka dhegaysan hala socon hala saaxiibin kaas marka adiga inaad iska ilaalida weliga waa laga maarmaan qofku hadduu mubtadiciya laakiin midka ah go'doominta inaan la salaamin hadduu ku salaamo aan laga qaadin aan lala hadlin la go'doomiyo maslaxadday u khuduuce taas inaan janaasada lagu tukan markuu dhinto inaan waxa weyaan taas waxay u quduucayda maslaxada oo culammadu waxay yidhahdeen meesha haddii meel ahlu sunnuhu ay ku faafsan ay yihiin mubtadaca waa in la go'doomiya laakiin adoo kaliga ahlu sunnahaad magaaladan tagta oo magaalada iyadoo dham ahlubidaca hadaad tidhahdo salaamima adaa godoonsan ayagu godoonsan maayaan tacsiir maxaa la rabaa qofku inta culays dareemo inuu xumaanta ka haro soomaa dadka kaleo xataa arkaa qofkan sida loo go'doomiyey waxay sidan saas layniin geline ka hara soomaa marka tacsiirtaadii waxba tari mayso ma taiir male markaas markaas markaas iska dayne hajriga oo tacsiirga isticmaali mayd laakiin midka wiqaa'iga oo adugu suxbadiisa qofkan iska ilaalido inaad waxa weyn wax ka barashadiisa iska ilaalido kaas waa laga maarmaan mar walba laga maarmaan midka wiqaa'iga marka waa inaad is ilaalido wa kutubu siyari kutubta taariikh nooleedka ka hadasha ee walctisaami qabsashada bisunati sunnada la qabsado xaafilatun kutubtaasu waa mid jamcida oo aruurida biijhaazi ahli sunnati ahli sunnuhu inay israaciyaan cala albidcati bidcada ijhaaska waa ladha qofka dhaawaca marka la dhiibitiro dhiibitir mataqan ama israacin qofkii dhaawac ah markaasaa lasii wada dilay saas weeye marka bidcada in la biijhaazi ahli sunna ahli sunnu inay israaci jireen cala albidcati bidcada loolama jeedo qof dil oo gacanta ka dil adiga adoo shacab masaladaas marna ee waxaa laga hadlaa qowlkaagana sunnada ku cadday ugu gargaar bidcadan uga dig albidcana iska ilaali marka wixii ficil ah waxay u taallaa imaamad imaaray u taallaa imaaray u taallaa weligaa ha u fahmin inaad adugu gacanta wax ku disho adoo adiga aan ilaahay mas-uul kaaga dhigin haddii ilaahay mas-uul kaa jacd ah, ibn dirham waa gowracay sooma laakiin ma qof shacbaa gowracay maya imaamka dhammayaa gowracay soo jeedid marka sideedaba gacanka hadal shaqa kumadi ah, gacanka hadal adugu shaqa kumadi haddaadan mas-uuliyad hayn wa munaabadati mubtadicati iyo mubtadicada bidcolayaalka in la tuuro saasaa ka buuxda kutubta iyo welibticaadi canhum in laga fogaado kamaa yabtacidu siduu u fogaado asalimu qofka caafimaadka qabaa can ilajrabi midka cadhada qaba ah, qofka hadda cudur geela dadka oo geelooda cadhada qabo dadka geeloodu caafimaadka qabo waa ka ilaashadaan dadka geel caafimaad qabo geelooda u qabo geel cadho qabo ma ogolo in looga daro reer magaalkuna waxay fahmayeen cudurrada faafay fahmayeen cudurrada faafa qofka qaba waa la karantiila meel gaara ah lagu karantiila soomaa ah, marka waa nuucaas laakiin yaqiibu wuxuu yidhi kamaa yartacidu siduu u fogaado asalimu kan caafimaadka qaba canilajrabi kan caddada qaba marka fiiri qofkaan la karantiilayo laleeyahy udur faafuu qaba ama geelaan laleeyahy cadhuu qabaa waa adduunya soomaa adduunya dadaalkeedaa loo ilaalinayay diinkaa ka dara marka qofkaan cudurkan bidcadu cadhowaa ka khatarsanyi aakhiradaad yuu baabi'ino damaanina ah ayadaa marka ka si xaqnimo badan in laga ilaaliyo oo la badbaadsado diinkaaga kamaa yabtacidu siduu u fogaado asalimu qofka caafimaadka qaba canilajnabi kancadhada qaba almaridi jiran walahum ahlu sunnaa waxa u sugnaaday qisasun qisooyin wa waaqicatun dhacdooyin dhacdooyinkaasu yatuulu uu dheeranaa sharxuha sharxeeda laakiin yadiibu lii waxa ilo wanaagsan alishaaratu ishaareed ilaa ru'uusi lmuqayadaati masaa'ilkii laga qoray madaxyaalkooda aan ishaaro fiihaa dhacdooyinkaas iyo qisaskaas masaailka laga qoray masaa'ilka laga qoray marka faqad kaana salfu salku waxay ahayn raximahum اllahu tacaala yaxtasibuuna kuwa ajar ilaahay uga raadsada alistikfaafa fududaysiga bihim ahlulbidaca la fududaysto wa taxqiirahum iyo in la liido wa rafda almubtadici mubtadica in la tuuro iyo wa bidcati bidcadiisa wayuxadiruuna way ka digi jireen min mukhaalaطatin in la dheeho wa mushaawaratin in lala shureeyo wa mu'aakalatin in wax lala cuno falaa tatawaaraa naaru sunniyin wa mubtadicin saasaa noo qoran laakiin sawaabku wuxuu yahay falaa tataraa'a isarki maydo wey inay is-aragta maahan falaa tataraa'a waa inaysan is-arkin naaru sunniyin qofku sunniya dabkiis iyo wa mubtadicin mubtadic dabkiis macnaha halla darsi waa macnaha xadiisa wuxuu ku soo arooray muuminka iyo gaalka laa tatara'aa naarahuma dabkoodu waynaysa isarkin muumin iyo gaal oon gaalada lala dersin oo laga hijroodo marka tiiyuu u soo qaadanaya wa kaana min asalai salafka waxaa ka mid ahaa man gabal laa yusalli aan ku tukan calaa janaasati mubtadicin mubtadica janaasadiisa fa yansarif waaba ka gadooma markuu ogaado janaasada lasoo dhigay inay tanbidcoole hebel waqad shuuhida waa laga arkay min alcalaamati cilmi badanihi asheekh moxamed ibnu ibraahim almutawafaa sanata alhijriya raximahullah waxaa la arkay insiraafu isagoo ka gadoomay can salaati salaad lagu tukana calaa mubtadicin shiikaas waa la arkay wa kaana min asalafi salafka waa marka waa inaan lagu tukan macnaheeduna maahan inaan janaysala-aan la aasar mar hadduu muslim yahay mubtadico waa lagu tukan laakiin culummada dadka madaxda dadka magac ale kulli ku dhowr qofoo kaleeta laleeya ku tukada iska soo aas labadoo qofaa raacay saddexdoo qofaa wixii uun marka godka geli kara marka waa in la taxqiiro wa kaana min asalafi salafka waxaa ka mid ah man gabal yanhaa reeba cani salaati khalfahum in laga daba tukado oo salaad lagu xirto hadduu salaad tujinayo wayanhaa waana reebi jiri marka tan cuaymiin wuxuu leeya bidcada kala qaad inay tahay bidca mukafira iyo inay tahay bidca mufasiqa hadday bidcadu mukafira tahay maba ansaxaydo dad salaad ku tukato taarigaa ta maadan tukan maba aadan tukan qof yaa sheekh cabdulqaadir aqiidkina yaa qawsu leh aqiidkina yaa qawsu madad yaa jaylaani leh oo si toosa gaalnimo ugu dhawaaqaya salaad in lala tukada maba ansaxaydo qofka ku xirtana salaadiis ma ansixin qofna bidcadiisu waa mufasiqa gaalnimo ma gaarsiisna qofkaas sida feecan haddaad horta weliba ahlu sunno helaydo hala tukan laakiin haddaad weydo guriga inaad ku tukata lama ogola sida takfiirkii mubtadicadaad la tukani Ah, mubtadicada waa la tukan culamada gaala marka bataatan ayaa lala tukan dhihi jiray ahlubidc ahlubidca laga hadlaa waa kuwan gaalnimad aysan gaarsiinin bidcadooda eh, wuxuu leeya uaymiin hadday mukafira tahay maya ma lala tukanayo wa kaana min asalafi waxaa ka mid aha man gabal yanha reeba cani salaati in la tukado khalfahum ahlbidca gadaalkooda marka dadka qubuuriyiinta ma ansaxaydo in imaam lagu xirto mar badan halkan kaliya maan uu ku sheega sharxana waa idinkugu taallaa meelo badanoo kalena wuu ku sheegaa meelo badanoo kale inoo ku sheegay kutubtiisa ibnu baasna waa ku sheega fataawiisa oo xataa mar uu yidhi shiicada zaydiyada yamaneed salaadda laguma xidhan karo wuxuu yidhi kadibuu ka laabtay fadwadaas markaas wuxuu yidhi dad aan ku kalsoonno culummaha waxay noo sheegeen zaydiyada yamaneed meydka ma tuugaan qabuuraha ma tuugaan dadka dhintay gargaar ma weydiistaan cunubadoodu waaba inkiraanba saasaa naloo sheegayu dadaan ku kalsoonnana ii sheeguy marka wuxuu yidhi alxukmu yaduuru maca cilati haddii istiqaaso aysan samayhin oysan mayd tuugayn ee salaadda waa lagu xidhana laakiin xukunku cilladii ku xidhay meel kastoo lagu arko qof mayd iyo qubuura tuug ah salaadu kama ansaxayba qofkii ku xidhta mana tukan qofkaas waa qofaan tukanu la midi marka masaladaas dhowr meelood uu ku sheegaa wa kaana min asalafi waxaa ka mid ahaa man gabal yanha reeba cani salaati qafam gadaalkooda in lagu tukado wayanha reebi jiray salafku can xikaayati bidaci bidcooyinkooda in laga sheekeeyo bidcooyinkooda in laga sheekeeyo maxaa yeelay lianna alquluuba daciifa qulubtu waa daciif wshubaha wa shubaha weeye quluubay ku cadfan tahay wa shubaha shubhooyinkuna khadaafatun waa dafid badan shubhooyinku waa qatar waa ku dafaya qulubtu waa daciif adugu haddaad is leedahay maya aniga waxa weeyaan ma ku baadiyoonayo inaad ku baadiyowdaan dhacdo cimraan ibni xusayn wuxuu ihi rasuulkeenna suban wuxuu yidhi sal allahu caleh wasalam man samica bidajaali falyan'a canhu qofkii dajaala soo baxay maqal oo meelhebluu ka khudbayna ha ka fogaad hadhihi waa soo firaa bal wuxuu sheega dajaala la dhegaysta ah. hadii lagu idhaahdo dajaal waa soo baxay aawe maanta wuxuu ka hadlaa masaajidka masaajid hebela ah. ilaa dadkula hadlaa ninkii ah. weligaa hadhin waa soo dhegaysaa ha isku dhihin waa soo dhegaysana maxaa yeele nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay slm fawallaah ilaahay baan ku dhaaranaha yuri nabigu ina rajula la ya'tiihi wa huwa yaxsabu annahu mu'minun wuxuu tegaa qofka isagoo isku haysta inuu muumin yahay fayatabichu waa raac isaguu rumayna lewa kan ilaaheen u leey maxaa dhacay mimaa yubcau bihi min ashubahaa shubhooyinka lala soo diray shubhooyin khataraha lala soo diray ow limaa yubcau bihi min ashubahaa abu daawuud aa wariyey waa xadiis saxiixa soo ma jeedin marka mubtadicadana ayaguna waa shubahaad waxay wadaan soo ma jeedin ka yihiin dajaal marka haysku dhihi waa soo dhegaysa waa soo fiiraa xabad soo fiirina diintaada la carab ah, allah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina